allahuma salli calaa muxamadi wacalaa aalihi waasxaabihi waman tabicahum biixsaani ilaa yowmi ddiin ama bacd in sha allahu waxaan bilaabaynaa maanta oo taariikhdu tahay kun afar boqol iyo afartankii hijiriyada bishii koowaad koob iyo tobankeedii oo maalin jumco ah risaaladan oo laydhaa magaceeda tanbiihaatun calaa axkaamin takhtasu bilmu'minaat waxaa alifay saalix ibnu fawsaan alfawsaan oo ah magaceeda sida ka muuqata axkaam dumarka mu'minaadka ku khaas ah risaalo ka hadlayda in axkaamta dumarka ka hadlayda si aad a baahiyo oo ummada lagu dhex faafiyo waa muhiimad weyn oo dadka muslimiinta laga rabo muhiimaddaas waxaa ku tusaya nabigeenna suuban sala allahu calayhi wasalam maalmaha gobolka mid ah dumarka keligoodu waxbari jiray oo ayagu u gaar yeeli jiray ayadoo mawaacida iyo tacliimaadka caamkaana ay wax ka dhegaysanayeen marar badan waxaa labaad oo ku tusaya in si gaar ah axkaamtaas loo baahiyo loo faafiyo nabigeenna suuban wuxuu noo sheegay sala allahu calayhi wasalam ummadihii naga horreeyey reer banu israa'iil ilaa kutubta u soo dejiyey towraad iyo injiil ambiyo fara badan iyo rusulna u soo diray markii diintoodii ay baaba-ayday oo la baabi'inayey dhinaca ay ka baaba'day waxay ka bilaabatay xagga dumarka dumarkii ayaa fasahaaday markay dumarkii fasahaadeen raggiina saasay ku fasahaadeen sababtoo ah dumarku waa xibin muhiim ah bulshada waa macallinka koowaad oo caruurka waxbara waa hooyadii haddii ay ayadu marka koowaadba hooyo fasahaadsan tahay oo ay caruurkii u laqinto ama u meerido xumaantii caqiidadii xumeed dhaqankii xumaa fasaadkii cunugaas dib inuu ka soo kabto waa adag tahay dib dambe in laga bedelana waa adag tahay laakiin haddii marka koowaad oo caruurka hooyadu ay afbarayso ay u laqinto tawxiidka sunnada dhaqanka suuban akhlaaqda wanaagsan waxay u badan yahay caruurkaas inuu badbaado waxaana sidaas ku tusaya nabiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi kullu mawluudin yuuladu cala alfitra carruur kastoo la dhalo marka la dhalayo waxaa lagu dhalaa fitrada islaamka isagoo dariiqadii ambiyada iyo diinkii fitra ahaan u aaminsan ayuu dhashaa laakiin nabigu wuxuu yidhi fa abawaahu yuhawidaanihi ow yunasiraanihi ow yumajisaanihi labadiisa waalid ayaa ka dhiga yahuud ama ka dhiga kirishtaan ama ka dhiga majuusi dabcaabuda ma dhihin ayagaa muslim ka dhiga islaamnimada waaba lagu dhalayba laakiin waa ku sii ilaaliyaan hadday waalid toosan yihiin waxaa ku tusaya muhiimadda hooyadu ay leedahay nabigeenna suuban sala allahu calayh wasalam wuxuu sheegay ninka marka uu dooranayo gabar carruurtiisa hooyo u noqota ama sawjo nolosha la wadaagta ragga afar sifay ku doortaan qaar waxay ku doortaan gabadhu waa qurxoon tahay qaarna waxay ku doortaan dad wanaagsan ay ka dhalatay gabalna waxay ku doortaan dhaqaale ay leedaho qarashkaama rabto gabalna waxay ku doortaan diin iyo akhlaaq fiican ay leedahay diintaas carruurtaada ha kuu barto nabigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi fadfar bidaati diini taribad yadaaka waxaad ku guulaysataa adiga midda diinta leh oo diinta ku daaro iska daa doorashooyinka kale haddaadan sidaas yeelin faqri allaha ku dabadhigo aad weydo salli aada carada iska xijido marka waa muhiim waa shay aad u muhiim ah in hooyadu ay diin leedahay waa xaqiiqo bulshada shayga ugu muhiimsan ee tarbiyadoodu ka toosto waa dumarka arintaas iska daa muslimiintae gaaladaa fahmeen ummadda muslimkaa meesha tarbiyadooda aas-aaska u ah oo ay ka bilaabato inay dumarka tahay hadday ummadda muslimkaa dumarku u badbaadaanna diintooda iyo dhaqankooda uu badbaadayo sidaas darteeday hadaf uga dhigteen dumarka waxaad ma leeda xuquuqda dumarka ayagoo leh ee dumarka dumarka dumarka waxa ay ugu celcelinayaan ma ahan naxariis ay u hayaan qaraabanimo kalama dhaxaydo oo qaraabanimo ku ilaalin mayaan oo ugu nixi mayaan diinna lama wadaagaanoo ugu nixi mayaan waxa ay kaliya ay tahay waa cadow diineed oo muddo dheer ka shaqaynayay sida wax loo fasahaadiyo khibradooday waxay ku gaadheen inay tahay ummadda muslimkaa haddii dumarku ka fasahaado inay u dhammaatay ummaddaas waxay fahmayaan marka meesha ummaddu ka nugushahay oo laga toogto sidaasay u abbaarayaan dumarka halkaas saasay u tooganayaan sidaas darteed risaaladan ayaa waxaan markaan fiirfiiriyey dareemay inay dawaynaydo dhufays aad u muhiim ah oo cadowga islaamku ka soo galaan oo ummadda muslimka laga baabi'iyo inay dawaynayso marka waxaan is idhi haddii la laqbeeyo oo ay faafto oo hadhow waxa weeyaan aabbo walba gurigiisa ku aqriyo macallin walbaana madarasadiisa ku aqriyo mashaaiikhdana ku akriyaan masaajida waxaa runtii daarsanaya dhufays weyn oo cadowgu ummaddan ay ka fasahaadiyeen marka waa risaalo iska fudud kaliya in la barto oo dadku ay bartaan oo risaaladu ay faafto si fasaadkaas looga hortago ayaan u doortay marka waa laqbaynaynaa carabkaan marinayna waa risaalo iska yar iskana fudayd badan laakiin masaa'ilkay ka hadlaydaan muhiim ah muhiim jiddan qofka wax lagu ilaaliyo waxaa ugu horeeya waa diinkiisa in la baro qofka akhlaaqdiisa diinkiisa haddaadan barin ma ilaali kartid marka in la baro gabdhihii raggii dhammaan qof walbaaba barto oo dadkii la sii baro oo meel walba lagu faafiyo sidaas weeye ujeedadu bismi illaahi raxmaan raxiim almuqadima muqadimada kitaabka alxamdu mahad dhammaantiis lilaahi allah uu sugnaaday ammaan wanaagsan oo dhan allah mudan oo xaq u leh alladii allihiibaa mahad iska leh qadara qadaray maa shaaa wuxuu doonay wax alla wuxuu doonay allaha qadaray oo fahadaa ku hanuuniyey makhluuqii ilaa maa qadarahu min khayrin aw shari ilaahbaa mahad iskaleh oo asagu qadaray wuxuu doonay makhluuqaadka kala duwan mid walbaa siduu u barakoodo isku dhalo mid walbaa siduu u noolaado ilaaha qadaray fahadaa kadibna makhluuqii ku hanuuniyey ilaa maa qadarahu min khayrin aw shar shaygii uu u qadaray ee khayr ama shar oo u caddeeyey macnaha kuna hanuuniyey qaar ka mid ahoo ahaan u siiyey waxa wayn caruurka ridu ay dhasho ama laxdu ay dhasho ama hasho ay dhasho caloosha markuu ka soo baxo markuu istaago naasku afka la aado yaa baray allah ku hanuuniyey allah u qadaray inuu dariiqaas ku nolol bilaabo asagaa ku abuuray marka ku beeray alla ridii marka ilmuhu saasu soo dhacaan uu istaago naasku afka la aada meel kale aadima ilaahay baa qadaray kuna hanuuniyey ilaahay baa qadaray kuna hanuuniyeoo ku toosiyey wa khalaqa allihii abuuraybaa mahad iskale azawjayni labada nuuc addakara kan lab iyo wal unhaa kan dhadig labada nuuc ilaaha abuuraa mahad iskaleh mid lab iyo mid dhadig min nudfatin dhibic meniyana ka abuuray dhibicdaas mani ah aw markuu rabana ka dhigaa qof lab ah markuu doonana mid dhadiga ka dhigaya idaa tumna marka la daadiyo dhibic ah meel la layskaga daadiyey wax kaloo shaqa aduu kama aadan qaban isagaa meel ku ilaaliyey isaga hadduu doonay wiil ka dhigay hadduu doonana gabar ka dhigay isagaa ilaalinayey oo daryeelayay waashadu waxaan qiraa allaa ilaaha mid xaq lagu caabudaa inuusan jirin ila allahu allah maahane wax alla waxaa kaloo la caabudayo in gardarra lagu caabudo wa waashhadu waxaan qiraa anlaa ilaaha ilaah xaq lagu caabudo iyo gar inuusan jirin ila allaahu allah ma ahane waxdahu keligiis xaaluu yahay laa shariika mid la wadaaga cibaadada sifaadda afcaasha mid la wadaaga low allah uma sugnaan low alle keligiisu alxamdu mahad u sugnaatay fi laakhirati aakhirada dambe iyo wal uulaa midda horaydo adduunyada adduun iyo aakhirada allah mahad iskale low alle keligiis alxamdu mahad u sugnaatay fil aakhirati daarta dambe aakhira allah mahadle wal uulaa adduunyadan la joogoo horena allah mahadle washhadu waxaan kaloo qiraa anna muxameda nebi muxamed cabduhu ilaahay addoonkiis inuu yahay cabdun laa yucbad waa addoon ilaahay asaga lama caabudo nabiga sala allahu calayh wasalam waa addoon ilaahay wa rasuuluhu ergeyguu soo diray inuu yaho rasuulkiisii yahay wa rasuulu laa yukadab rasuulna lama beeniyo lamana khilaafo lama beeni karo lama khilaafi karo waa in la raaco oo la jeclaado la addeeco curija waa lala koray bihi nabiga ilaa samaai samadaa lala koray fa ra'aa wuu soo arkay min aayaati rabbihi rabbigiis aayadihiisa xaal ay ka mid tahay alkubraa midii weynanka badneed aayaadka ilaahayo weynanka badan qaar ka mid ah ma wada arag oo aayaadka alle tiradii ka bateen waana waaweyn yihiin laakiin mid weynan badan waa arkay nabiga sala allahu calayhi wasalam sala allaahu allaha ammaano calayhi nabiga korkiisa wa calaa aalihi ehelkiisa korkiisana allaha ammaano wa asxaabihi asxaabtiisana allaha ammaano allaha ku salliyo asxaabtaasoo ulilmanaaqibi ammaanyaalka u saaxiibka ahaaye ammaanyaalka saxaabadii u saaxiibka layn sifaadda wanaagsan manqaba waa sifada wanaagsan mahlaba waa sifada xun marka maaalib alha kuwa xunxun kuwa wanaagsanna manaaqib saxaabadii sifaada wanaagsan u saaxiibka ahaayeen iyo wanuha caqliyaalka nadiifkaada ah, saxaabadii u saaxiibka ah wasalama allaha nabadgeliyo tasliima nabadgelin nabadgelintaasoo kaiiran fara badan nabadgelintaasoo mu'abadan joogta oo weligiis ah amaa bacdu intaas ka gadaal falamaa kaanat ilmar'atu haweenaydu markay ahaatay haweenayda almuslimatu muslimadda ah lahaa haweenayda mid ay u sugnaatay makaanatuha derajadeeda fil islaami diinka islaamka dhexdiisana ay ugu sugnaatay derajadu waqad uniida mid lagu xidhay markay ahaatay bihaa haweenta muslimka ah kaiirun in badan oo min almahaami arimaha muhiimkaa ka mid ah wa kaana nebiyu nabiguna uu ahaa sala اllahu calayh wasalam yakhusu mid u gaar yeela annisaa'a dumarka bitowjiihaatin towjiihaad uu ku toosinaya ayaga wa awsaa mid u dardaarmayna uu ahaa bihinna dumarka fii khudbati khudbadiisii fii carafaad uu ka khudbeeyey muslimiintii ugu badnaa ee watigii nabiga isku yimaadee nabigu u khudbeeyo mimaa shay ayuu u dardaarmay yadullu tusaya calaa wujuubi alcinaaya dadaal inuu waajib yahay bihina dumarka lagu dadaalo fii kulli zamaanin waqti kastaba walaa siyamaa waxaan ku sii jirin oon maal lahayn fii haada zamaani waqtigan aan nool nahay alladii waqtiga gusiyad lagu soo duulay fiihi waqtigaas almuslimatu gabadha muslimadda bisifatin khaasatin si gaar a ah loogu soo duulay si gaar a ah loogu soo duulay lisalbihaa gabadha muslimadda in laga siibo daraaddeed karaamataa karaamadeeda in karaamadeeda laga siibo ayaa loogu soo duulay iyo wa insaalihaa gabadha muslimadda in laga soo dejiyo min makaanatiha darajadeeda ilaahay siiyey akaana fakaanadaas waxay jawaab u tahay alamaadi falamaa kaanat ilmar'atu lmuslima lahaa makaanatha fi lislaami fakaana wuxuu noqday laabudda mid lagama maarmaan ah fakaana shanigu wuxuu noqday laabudda mid lagama maarmaan ah min tawciyatiha gabadha wacyigelinteeda bilkhadari khatarta oo duulaankaas gaaladu leeyahay in laga wacyigeliyo in laga wacyigeliyo iyo wa waصfi ariiqi الnajaati wadada badbaadada in loo tilmaamo lahaa gabadha wuxuu leeyahay gabadha muslimada ah markay ku yeelatay diinka islaamka dhexdiisa darajo weyn islaamku wuxuu ka dhigay gabdhaha boqorad la ilaaliyo boqorad la ilaaliyo gurigay joogtaa biil ma saarna dhar lagama rabo nolol kama fakerto dawo lagama rabo wax walba ninkay dusha u saaranya waxay cunto waxay cabto waxay labisato waxay isku carfido isku qurxido wax walba gurigay ku noolaato alaab ay wax ku karsato hal shay kama saarna gurigaas iska jooge waa boqorad lama caayo lama dilo lama laha ragga orod waxa weya la xamaal tag oo la garbi halkaasay joogtaan xoola hadday hesho xoolaheeda meelay dhigeen meelay dhigane biil kuma qorna iyada wax xilhu ma saarna hantideeda meelay dhigane haday rabto waa sadaqaysan haday rabto waa haysan ninku ma maamulo hantideeda aabbaheed ma maamulo ayadaa maamuso shaksiyadeeda la madax bannaan wax xila oo ka saara nolosha iyo takaaliiftana ma jirto markay sidaas arkeen gaaladii gabadhan boqoradaah guriga la yskaga waardiyeyna ilmaha koriyaa laleey gurigana ilaali joog soo ma jeedid ilmaha ay koridana sharcigu wuxuu leeyahay laba goor iyadaa ka xaq badan aabaha iska maqan maxaa yale iyadaaba tarbiyeyday oo aabbaha biilaya oo qarashka hooyada iyo cunugu saaran yahay iyadaa ka xaq badana sharcigu leeyahay markay arkeen gaaladii wanaaggan dumarka isku dul saaran iyo karaamadan saaran ay waxay dooneen inay karaamada ka siibaan qabla islaamna wixii duleeyey ayagay ahaayeen oo waxa weeyaan gabadha nolosha ku aasi jir hadda waxay dooneen marka inay karaamada ka ritaan oo ay yidhahdaan ragga suuqa ku garbi oo inaad la xamaal tagtaa nin haddaad guursato biilka waa isku darsayda xil gaaru ma saarna baarlamaanada gala ragga isla garbiya kamrada wax ka caba dariqyada ha oolaada idinkoo zina ku dhacay ee waxa weya dhareerku idinka daadanayo markii qamre laga dhargo intaas dabinkaas maadaama ay la raadinayaan waajib waxa ah lagama maarmaan ah sidii nabiga sal اllahu calayh wasalam gabdhaha uu ugu gaar yeelay tawjiihin iyo talasiin iyo toosin khudbadii weyneed ee carafo uu ka khudbeeyey jamac isku soo baxa nebi maxamed u khudbeeyo sal اllahu calيyه wasalam jamacii ugu weynaana nabiga sal اllahu calيyه wasalam wuxuu ku tusay inay waajib tahay dumarka in wakti kasta lagu dadaalo sheikhu wuxuu yidhi waktigeennaan oo si gaar ah si guud muslimiintoo dhanaa lagu soo duulay caqiidadooda cibaadadooda dhaqankooda xugunkooda iyo dhaqaalahoodaba laakiin si gaar ah dumarkaa si gaada ah looga dhigtay bartilmaameed waxay la dareemay inay xoogaa caadifad badan yihiin ay u nugul yihiin ay is yidhahdeen waa idinkaga dhega nugul yihiin ragga ayagaa hadaf laga dhigtay mar haddii si gaara ah loogu soo duulay si looga siibo karaamadeeda derajada islaamku siiyeyna looga soo tuuro waxaa waajib noqotay in gabdhaha lagu wacyigeliyo khuduurada duulaanka cadowga wadaday ku badbaadi lahaayeenna loo tilmaamo waa laga maarmaan waa arrin lagama maarmaan falamaa kaanat markay noqotay almaratu haweeneyda haweenta almuslimatu muslimadda ah lahaa miday u sugnaatay makaanatuha darajadeeda fil islaami islaamka dhexdiisa ay ugu sugnaatay waqad uniida laguna xiray bihaa haweenayda kaiirun in badan oo min almahaami arrimaha muhiimka ah wa kaana nebiyu nabiguna uu ahaaday sala allahu calayh wasalam yaqusu mid ku gaar yeeli jiray annisaa'a dumarka bitawjiihaatin tawjiihaat wa awsaa uuna u dardaarmay bihinna dumarka fii khudbatii khudbadiisii fii carafaat uu ku khudbeeyey mimaa shay uu u dardaarmay yadullu tusaa calaa wujuubi alcinaaya dadaal inuu waajib yahay bihinna dumarka lagu dadaalo fii kulli zamaanin wakti kastaba walaa siyamaa waxaan ku sii jirin oon maal iyo tusaale lahayn fii haada zamaani waktiga alladii waktiga khusiyad lagu soo duulay fiihi waktiga almar'atu lmuslima gabadha muslimadda ah bisifatin khaasa si gaar ah si gaar ah maxaa loogu soo duulay lisalbihaa in laga siibo karaamataha karaamadeeda karaamada iyo wa wainzaalihaa in laga soo dejiyo min makaanatihaa makaanadeeda iyo darajadeeda fa kaana shaanigu wuxuu ahaaday laabudda inay lagama maarmaan tahay min tawciyatiha gabadha la wacyigelinteeda bilkhatari khatarta lagu wacyigeliyo looga digo iyo wa wasfi ariiqi najaati wadada badbaadada in loo tilmaamo lahaa gabadha wa haada alkitaabu kitaabkan arjuu waxaan rajaynaa an yakuuna inuu noqdo calaamatan calaamad tusayda calaa haada ariiqi dariiqaas dariiqaas badbaadada dariiqaas gabdhaha lagu inqaadinayo lagu badbaadinayo gabadhu ay ku badbaadaydo ceebta adduun iyo cadaabka aakhire ay uga badbaadaydo kitaabkaanu mid tusaya inuu noqdo sidaasaan ilaahay ka rajaynaya wa haada alkitaabu kitaabkan arjuu waxaan rajaynaa an yakuuna inuu noqdo calaamatan mid tusayda calaa haada dariiqi wadadaas bimaa bisababi maa kii sababtiisaan u rajaynaa tadammanahu kitaabku uu koobsaday oo min dikri bacdi alaxkaam axkaamta gebelkeed in la sheego ah axkaamta alkhaasati oo gaarka ku ah bihaa dumarka wa huwa kitaabkaanu ishaamun waa ka qayb qaadasho ka qayb qaadashadaasoo da'iilun aad u tabarya waa ka qayb qaadasho yar oo aad u naxiif ahoo u weyd ah ama caata ah ama aad u jiri xoogaa jurmigeedu yar yahay oo ma ahna dee maanta duulaanka muslim lagu soo qaaday kitaabkan yar ee dhowrka warqadood ah kuma filna barna ugama filna laakiin waa ka qayb qaadasho yar waa iska tawaaduce eh, meel weyn dhufays weyn uu daboolaya wuxuu yidhi wa huwa kitaabkaanu ishaamun waa ka qayb qaadasho da'iilin oo aad u qiran yar laakinahu kitaabkaasu juhdulmuqili qof wax yar dadaalkiis weeye waa caalim shiiqaanu bal culummada waktiga nooleed kuwii ugu cilmiga badnaayu ah laakiin waxaa ka mid a min sijiyat alculamaa atawaaduc qofka caalimka inuu hoos isku dhigo ousan isbuunbuunin oo usan isxayisiin oo usan cilmi sheegan ah, marka wuxuu leeyahay dii wax la bixinayo qof faqiir ah duu xoolihiis inta kala bar asaga dhan waxyaru haystaa uu xoogaa keeno intaasu tixgelin weynay leeda ah, juhdulmuqili yaa laha qofka waxyar hadduu w intuu awooday baxshay juhdulmuqili waa saas hadda wuxuu ka dhigayaa cilmigiisa juhdigiisa mid yar inuu yahay markaasuu leey lakiin intiian wax ka baxshuu leey intii yareed oo ilaahay isiiyey aan waxaan rabaa inaan uga qayb qaato maanta in la badbaasho muslimiinta wa khaasatan gabdhaha muslimaadkaa la badbaadiyo markaasuu wuxuu yidhi waarjow waxaan rajaynaa an yanfaca allaahu ilaahay inuu ku anfaco bihi kitaabkan calaa qadrihi maca qadrihi ayadoo qadarkiisu ay jirto kitaabka uu yari yahay oo kitaab yari yahay ilaahay inuu ummadda muslimka ku anfaco fasaad badanna ku islaaxiyo ummad badanoo fasaaday ku daweeyo shar badanoo gaaladu faafidayna ilaahay ciilaad iyo dawadii lagu daweey ka dhigo ayaan rabbi ka rajayna wa huwa kitaabkanu khadwatun waa tilaabo tilaabadaasoo uulaa horayda tilaabadaasoo fii haada sabiili wadadan oo badbaadada dhexdiisa ahaatay tilaabadaasoo yurja la rajaynaa an tatluwahaa inay soo raacdo khadawaatun tilaabooyin tilaabooyinku acamu ka caamsan wa ashmalu kana kulmin badan ilaa maa shay ayaa loo sii qaadaa tilaabada huwa shaygaasu axsanu ka wanaagsan kitaabkan wa akmalu kana kaamilnimo badan waa tilaabtii koobaadu leeyahy difaaca muslimiinta diinkooda akhlaaqdooda huwa khaasatan dumarka muslimiinta lagu ilaalinayo waxaan ilaahay ka rajaynayaa tilaabooyin ka caamsan ka dhammaystiran in la sii qaado oo wuxu weeyaan culummada eelka u ah ay kutub soo saaraan oo shartaas iyo fasaadkaas looga hortegayo wahuwa kitaabkaanu khadwatu waa tilaabo tilaabadaasoo uulaa horayda tilaabadaasoo fii haada sabiili jidkaan ahaatay tilaabadaasoo yurja la rajaynayo an tatluwaha inay soo raacdo khadawaatun tilaabooyin tilaabooyinku ah camu ka caamsan wa ashmalu kana shamlin badan kitaabkan ilaa maa shayna loo sii qaado tilaabta huwa axsanu ka wanaag badan kitaabkan wa akmalu kana sii kaamilnimo badan wamaa kii qadamtuhu aan soo gudbiyey uu yidhi fii haadihi lcujaalati intan yartaanu soo dedejiyey cujaalada waxaa la yidhaah maa tacajaltahu min shayin waxa aad soo dedejido dib maalan marti kuu la qalay neefkiyaa karsamaya raashinkiyaa la karina laakiin sheeh iyo xoogaa xabxab ama xabad qaraa aa la sii geey wuxuu leeyahay ma fasaadka maanta jira ee weyn ee maanta ku socda muslimiintii ee caqiidadoodii iyo dhaqankoodii suubana lagu tirtirayo waa soo intaan waa in yaroo la soo degdegayuu leey in looga hortago oo xoogaa dhiig joojin xoogaa dhiig joojina weeye intaanu laakiin intii ka weyneed rajaynayna soo daba socoto wamaa kii qadamtu aan soo hormariyey fii haadihi اcujaalati intaan yartaa la soo dedejiyey yatakawanu wuxuu ka kooban yahay min alfusuuli fasalyaalka fasalyaalka ataaliyati soo socota fasalyaalkan haddeer hadalkan ku xigta intaasuu ka kooban yahay alfaslu اwal fasalka ugu horeeya axkaamun caama waa axkaam guud waana fasalada ugu muhiimsan weliba oo waxa weeyaan uu ku soo bandhigayo islaamka gabadha muslimada darajada uu siiyey iyo gaaladu maanta dulliga meesha ay gaarsiiyeen waa meesha uu ku soo bandhigayo ee cajaa'ibta leh waa fasalka ugu horeeya alfaslu thani fasalka labeeya fii bayaani axkaamin axkaam in la caddeeyo axkaamtaasoo takhtasu gaar ku ah bitasayuni isqurxinta isqurxinta aljismiya jirka loo nisbeeyey isqurxintaasoo lilmarati gabadha u sugnaaday meelaha dumarka laga weeraray waxaa ka mid ah hala isqurxiyo ilaa ay maqaarka iska siibeen ah, maqaarka iska siibeenoo waxa weeyaan siday kiimika ugu wadeen korkoodii ay intay yidhahdeen waa iscadaynayna maxaa ka raacay dhaawac yar hadduu gaaro lama taarko ah, qaaraa la keena masaajidda gabaraa qaniintay weligeed waa raysadiida dhiigga iyo dhacaankaa ka socdo shiikow bidhiigga siin xaa la fiiri kara maba la fiiri karo dhacaanka iska bisli ah, qallajiyo intaasaa lagu waday mana qalalayo maxaa yeelay jirkii ilaa ugu talagalay waa la gubay kiimikaa lagu gubay ah, kiimikaa lagu gubay sow ma jeedid marka gabadhu inay isqurxido waa u banaanta laakiin waa xadkee kitaabkaana kuu kala saaraya ah, isqurxinta xadka leh iyo waxa loo ogol yahay iyo waxa aan loo ogolayn fasalkaas waa midkaas alfaslu haali fasalka saddexeeya axkaamun waa axkaam axkaamtaasoo takhtasu gaar ku ah bilxaydi xaydka iyo wlistixaadati dhabar furanka xaydku waa dhiigga caadadoo la yaqaan istixaadaduna waa dumarka jirada oo dhiigood iska socdo oo usan xadka lahayn iyo wal wanifaasi waa umusha waa axkaamaha dumarka ugu baahi badan yihiin sababtoo salaadoodii iyo daacaadkoodiioo ku xihan raggiya u baahan mucaamalkii raggii dumarka ka dhexeeya ku xiran goormuu xalaal yahay goormuu xaram yahay si cad oo waliba gabar walba iyo nin walba fahmi karo u dhigaya oo aad u soo qulaaseeyey oo gabdhaha markay bartaan ay ka deeqtoomayaan inay culummo dambe weydiiyaan baabkaas ah, banaanku u kala dhigaya axkaam faahfaahsan alfaslu raabic fasalka afreeya axkaamu waa axkaam axkaamtaasoo takhtasu gaar ku ah bilibaasi dharka iyo wal walxijaabi xijaabka gabadha dharkaan loo ogoli dharkaan loo ogolayn ayadana fasal u gaara uu si fiican ugu faahfaahiye alfaslu sadis fasalka waxaa tidha alfaslu lkhaamis dheh fasalka shaneeya fii bayaani axkaamin axkaam in la caddeeyo ayuu ku saabsan yahay axkaamtaasoo takhtasu gaar ku ah bilmar'ati haweenta fii salaatiha salaadeeda axkaam waxaa jirta rag iyo dumarka ka dhaxayda iyo mid dumarka u gaar ah taasuu si gaara u caddayna alfaslu sadis fasalka lexeeye axkaamu waa axkaam axkaamtoo taktasu khaas ku ah bilmar'ati haweenayda fii baabi axkaami اljanaa-is baabka axkaamuljanaa-is ila dumaraa dhimanaya waxay rabaan in la mayro waxay rabaan in la karfano waay maragaa dhaqaya maragaa karfanaya haddaan dumarkii diin kala barin see loo xallina ilaa ragga iyo dumarka dumarkaaba badane soo ma jeedin marka ayadana faahfaahin gaaruu ka siinaya oo dumarka ku filan raggana wax weyn ay ka faa'iidaysanayaan alfaslu asaabic fasalka toddobeeya axkaamu waa axkaam axkaamtoo takhtasu gaarku ah bilmar'ati fii baabi siyaam soonka axkaam dumarka u gaaraha jirta ilaa gabadhi dhiig caadaa ku dhacaysa maray caruur nuujinayda waa su'aalaha ugu badan oo soo noqnoqda gabadhi waa nuujine anoo nuujinay ramadan ugu yimi midaan mid kale gaaray waxa weeyaan mar anoo uur laha ramadaankii dhashay xaan sameeya kaniini ma iska sii laqayaan dhiigbay ku dhicine waxaasoo dhan uu kaa dharjinaya axkaamtaas ayuu kaa dawaynaya alfaslu haamin fasalka sideedeeya axkaamun waa axkaam axkaamtaasoo takhtasu gaar ku ah bilmar'ati haweenta axkaamtaasoo fi lxaji waalcumrati ahaatay ayadana axkaam dumarka u gaar ah jirta oo xajka iyo cumrada soo gasha ayadana waa ka hadlaya alfaslu taasic axkaamun waa axkaam axkaamtaasoo takhtasu khaas ku ah bisawjiyati guur guurka zawjiya waa guurka khaasnimada gabadhu inay noqoto marwo oo zawj ay zawjo noqoto iyo wa biinhaa'iha zawjiyada haddii la dhameeyo oo faraaq u yimaado waa masaailka loogu baahida badan yahay waxa weeyaan qaabka guurka gabadha yaa guuri kara ma la qasbi kara guurka ma lagu qasbi karaa yaa guurinaya yaa goormay nin islaameed xalaal u noqone haddana see loo dhaqma arooska maxaa la samay karaa cayaaraha xaa banaan xaan banaanayn taasu taabana haddii la dhaqmay intaas u wado u wado u wado wuxuu gaarayaa hadday mushkila timaado saa loo xalliya ma feer iyo faralaaba maya qaab loo xaliyo haddii ninka iyo xaaskiisa mushkila ka timaado dariiqa lagu xaliyaa jirta oo qur-aanku taabanayo dariiqadiiu tilmaama hadii laga maarmi waayo oo la kala tago ciddada waa meelaha ugu qatarsan ciddada oo zinada iyo qurunku ka faafo oo ay gaartay hal cunugoo shan nin isku haystaan anaa dhalay iyo anaa dhalay ciddadiianba la oqoonsay ku dhammaatada markaasaa gabadhiion ciddadii sharciga ahayd dhammaan aa waa guursato guurad ma waa zino soo ma jeedid ciddada iyo qaabka loo tirsado iyo meelaha ku dhammaato oo ayadana dawo weyn waa biinhaaiha wey zawjiyada hadday dhammaato oo gabadha ninka ama ka dhinto ama la furo sida loo ciddo tirsado alfaslu alcaashir fasalka tobneeya alkhitaamiyu ee qatinka loo nisbeeyey fii bayaani axkaami waa axkaam in la caddeeyo axkaamtoo taxfadu u ilaalinaysa lilmar'ati gabadha karaamata karaamadeeda u ilaalinaysa wa tasuunu ilaalinaysa cifataa dhowrsanaanteeda marka aad kitaab u muhiim ah oo rag iyo dumar midna uusan ka maarmin weeye bulshadayada dawadeediina ah alfaslu اwal fasalka ugu horeeya axkaamu caamatun waa akaam guud axkaam guud alwal makaanat اlmar'ati waa haweenayda darajadeeda qabla alislaami islaamka ka hor xaalay ahaatay darajadaas gabadha islaamka ka hor intaan diinka islaamka la soo dejin oo aan nabiga la soo dirin sala allahu calayh wasalam halkay joogtay darajadeedu halkay joogtay wa yuraadu waxaa loola jeedaa bimaakii qabla alislaami islaamka hortiisa ahaaday casruljaahiliya waqtigii gaalnimada iyo jaahiliyada waxaa jaahiliye loo yidhi jahligaa badnaa ilaa cilmi lama arag saxiixe jahligaa badnaa marka waktiga islaamka ka horreeyay jaahiliya la yidhaha asaga wa yuraadu waxaa loola jeedaa bimaa waktigii qabla alislaam islaamka hortiisa ku sugnaa casruljaahiliyati waktigii jaahiliyada allatii jaahiliyadii kaana yaciishuhaa kaanadu waa zaa'id dakhalat bayna silati wa mawsuulihaa allatii jaahiliyadii kaana yaciishuhaa jaahiliyadaas ay nooleed alcarabu carabtu bisifatin khaasatin si gaar ah oo carabtu dadka jaahiliyada kuwa ugu jaahilsanay ahaayeen iyadoo jaahiliya guud jirtay oo caalamka dhan jaahiliye caamhu ay ka jirtay qabla alislaam laakiin carabtu kuwa ugu jaahilsanay ahaayeen allatii jaahiliyadii kaana yaciishuha alcarabu carabtu ay nooleed bisifatin khaasatin si gaar ah wa yaciishuhaa jaahiliyadaasna ay noolaayeen ahlul ardi dhulka waxaa ku sugan bisifatin caamatin si guud xayu meel ayaa jaahiliya lagu noolaa kaana naasu dadku ay ku sugnaayeen fii fatratin kala go fatradaasoo minarusuli rusulsha xaggeeda ka ahaatay iyo wa duruusin indiraas iyo baaba min asubuli wadooyinkii ay baaba-een ambiyadu waxay caddaydaa wadada mustaqiimka dariiqaasu jannadu galaa waa mustaqiim waxay kaloo caddeeyaan wadooyinka luuqluuqyada aho naarta gala marka waktigaas jaahiliga ambiyadiyaa kala go-ay awal nabiyaa soo diri jiray marka ilaahay oofsadaa nabi kale la soo diri jiray markii dambe nabiga sal اlahu alay slm maxameda la soo dirin kala go-aa yimid kala go maxaa ka dhashay in wadooyinka ay baabieen wadooyinka oo maaragta aan laamiga ahaynoo jidcadka amase dhabayaalka yararka ee miyiga haddaan la marin oo dhowr sano aan la marin oo roobna maro waa baabi'e ma intuu ahaa dhabii mase intuu ahaa haryaa yaqaan isagana amga cabaar ku socto waa baabaa sidaas wey shareecada haddii aan diinkii caalim caddaynaya la aragnabina joogin waxa weeyaan maxaa xalaala ah, maxaa xaraama ah? wadooyinkii sharciga baabaa markaasaa dadku kala gara weynayaan sida dhabbada ama wadada ama tubta loo kala gara waayo sidaasay u kala gara weynayaan xalaashii xaaraamta xaqii iyo baatilkii kufrigii iyo iimaankii shirkigii iyo tawxiidkii bidcadii iyo sunadii aa la kala gara weynaya marka indiraas ah ku dhacay wadooyinkii waa baabi'een waktigaasay noolaayeen marka waktigaasay noolaayeen xayu meel ayay jaahili ku noolaayeen kaana naasu dadku ay ahaayeen fii fatratin kalago kala go-aasoo min arusul rususha xaggooda ka ahaaday iyo wa duruusin waa masderu darasa waa baaba-in masderkeedii wey iyo baaba baaba oo min asubuli wadooyinka xaggooda ka ahaaday wadooyinka ay baaba-een waqad nadara allaahu alla waa fiiriyey ilayhim jaahiliyadii kamaa jaa sida ku yimid filxadii saxiixmuslimka wariyey xadiiska saxiixmuslimka qayrkiisu ku sugan yahi kamaa jaaa sida ku yimid filxadiii famaqatahum alle waa u carooday carabahum carabtoodii iyo wacajamam cajamtoodii ilaa baqaaya haraadiyaal maahane haraadiyaalkaasoo min ahlilkitaab ahlukitaabka ka mida shaksiyaad fara ku ah oo mid inta ku nool yahay mid meel kale ku nool yahay mid meel kale ku nool yahay oo diintii towraad iyo injiil haysta oo ka run sheega waa jireen laakiin sifa caama jaahiliye iyo shirki iyo kufri iyo dalaal iyo bidco iyo fisqiga ka qaalib noqday ilaahay inta firiyo u carooday famatahum alla waa u carooday ilaahay waa u carooday subxaanahu wa tacaala carabahum carabtoodii alla waa u carooday wacajamahum cajamtoodiina alla waa u carooday ilaa baqaaya haraadiyaal maahane haraadiyaalkaasoo min ahlilkitaabi ka mid wa kaanat ilmaraatu haweenaydu waxay ahayd fii haada alwaqti waqtigaas filaqlabi sida badan alacami ee caamnimada badan taciishu mid ku nool fatratan waqti casiibatan qabyaaladeed waqti ficilo iyo qabyaaladu ay sayid tahay ficilo iyo santeeg iyo isla weyni fatro oo casabiyad qabyaalad ficilo khusuusan gaar ahaan filmujtamaci bulshadii bulshadii alcarabiya carabta loo nisbeeyey xayu meel ayay ku noolaayeen casabiyad iyo ficilo kaanuu ay ahaayeen yakrahuuna kuwa nafcaada wilaadataa gabadha dhalashadeeda inay gabar u dhalato way ka santaagi jireen waxay dareemayeen dulli inuu ku imaano haddii gabar u dhalato saasay aaminsanaayeen saasay aaminsanaayeen fa minhum waxaa ka mid ahaa carabta man gabal kaana yadfanuha mid aasa ah waa kaana zaa'idaa manta oo mawsuulaa iyo mawsuulkeedii ku kala dhex jirta fa minhum gaalada waxaa ka mid ahaa man gabal kaana yadfanuha gabadha aasa walxaal asa hiya xayatun mid ay tahay xataa tamuuta ilaa ay ku dhimato taxta turaabi carada hoosteeda ayadoo aabbow aabbow ciidda ku roga kadib ciidda ku hoos dhimana qaar saasaa ku jira waa gaalay ahaayeen muslim maahayn soo uma jeedin gaalay ahaayeen wa minhum waxaa kamid ahaa man gabal yatrukuha gabadha ka taga tabqa xaalay ku baaqi noqonaydo fii xayaati dulli nolol oo dulli ah oon qiimo lahayn oo wax xurmaa aysan lahayn ah, bilcaan wey bilcaan maa la warsadaa leey ah, bilcaan xaa laga warsana bilcaan maa warsi gasha ah, waa yasaya waa liidayaan waa dhaqan gaalaad xaa laga warsaa waa dhaqan gaalaad hayta xaa laga warsana waa hooyada gabar gabar waa hooyada waa taa waa tan kula dhalatay hooyaday la warsamaa nin leh macaqliyu wada fiiri ilaa ila mid walba ninay hooyadiisay soo maaha ha haweeney maxaa laga warsaa waa nin kale macnaheed hadalkiisa khulaasadii waxay tahay hooyaday xaa laga warsaa w ay wa ha marka waxa weeyaan waa qof dhintay oo wuxuu ku hadlaya aan is ogeyn noocaasay gaalo aheed wa minhu gaaladuu ka mid aha man gabal yatruka gabadha ka taga tabqa xaalay ku baaqi noqonayda fii xayaati dulli dulliga noloshiisa iyo walmahaanati ihaanada kamaa qaala tacaala sida alla yidhi waidaa bushira haddii loogu bishaareeyo waidaa bushira marka loogu bishaareeyo axadum gaalada mid ka mid ah bilunhaa mid dhadig dalla wejhuhu wejigiisu wuxuu ahaanaa muswadan mid madow waa ism faacil muswadidan u ah muswadan mid madoob uu wejigiisu noqona walxaal a wejigiisu madoobaana huwa asagu kadiimun mid cabursan u yahay asaga dhan waxa weeyaan cuqdadda iyo waxa weya ciilka iyo carada ka buuxda waa mid cabursan oo asaga dhan neeftu ku xihanta ma neefsan karo waxa qalbigiisa ka buuxa nacaybka uu ilaa wuxuu yidhi subxaana yatawaaraa waa iska qarina min alqowmi ragga goobaha raggu ku shiraan tegima wuxuu leeyahay gabara ii joogta ma gooban tegi karaa ah, iiri ma nin goob tegi karan ayuu le gabara ii joogte ah, dulliya i haystee yatawaara waa iska qarinaa min alqowmi ragga muxuu iskaga qarinaa min suu'in maa shay xumaantiisa dartiisu iskaga qarinaa bushira bihi loogu bishaareeyey mutaradidan xaalu yahay mid ku noqnoqona ku shakisan ayumsikuhu ma haysana gabadha ayumsikuhu maadi u celi waa gabadhe maaga u celi ayumsikuhu weladkaas ma haysana calaa huunin calaa hawaanin wa dullin dulli iyo ihaano xaalu ku sugan yahay am yadusuhu mase wuxuu ku aasaa fi turaabi carrada waa ku taradusan yahan gurigii fadhiyaa shir ma imaan karo markaasuu wuxuu ka taraduda ma haysataa mise waa aastaa calaa huunin calaa hawaanin wa dulli iyo ihaano xaalu ku sugan yahay am yadusuhu mase maagaas wuu aasaa fi turaabi caradu ku aasaa ilaa wuxuu yidhi alaa saaa xumaa maa yaxkumuna waxay xukminayaan hadduu haysto nimcadii alle oo la rabay inuu wax weyn in allsi u arko uu wax liito u arka oo hadduu haysto wax ma samayn ah, nimcadii alla siiyey oo la rabay inuu ka shukriyo oo uu ku farxo oo ilaahay uga mahdiyo ayuu haystaa ha haystee dulliyuu ku haystaa karaamaynma ah, islaamku wuxuu ku bedelay laba gabdhood kan dhala eed si fiican u tarbiyeeya ilaa mas-uuliyadoodaas ay guursadaan laga wareego jannuu iska naartayna gaashaan uga noqonay ka war bal meeshay kala joogaan fiiri gaalnimo islaamnimo ilaa wuxuu idhi subxaana ala saaxuma maa yaxkumuuna way xukminayaan hadday dilaanna haddee noloshayba ku dileen wa qaala tacaala ilaa wuxuu yidhi wayda almaw'uudatu gabadhii la nololaasay waydaa su'ilat marka la weydiiyo almaw'uudatu gabadhii la nolol duugay su'ilad marka la weydiiyo biayi dembin dembi kiisee qutilad loo dilo gabadhii la nolol duugay aakhiro halkaas la soo taaga qaatilkii dilayna halkaana la taaga gabadhaa lala hadla marka hore waxaa lagu leeyahay gabar maxaa lagugu dilo nolosha lagugu aasa ilaa habeenkaa dalataa la iska kaa aasay ma dembiaad gasha markaasina ilaahi day aniga dembi maba gaarin anuu caruur yaroo calooshii ka soo baxay uu aabba halkaas taagan god iskaga kay rido waa tahdiida liqaatili liqaatiliha ayada hadii la weydiye wuxuu hi xaafid ibnu kaiir waidaa su'ila اlmadluumu famaa dannuka biaalimi kii la dulmiyey mar haddii wax la weydiiyey maxaad u malaynaydaa kii daalimka ahaa yaa isagaa la dilaya wadnahaa go-aya meeshuu taagay waa maqlaya waa arkaya gabadha yareedaa laleeya oo uu dhalay aa laleeya haye maxaa lagugu dilay dembi xaad gasha markaasa leeda dembi ma geli waaba dhashayba habeenkiiyaa dhashay maxaan dembi galaay anoo isagoo aabbahay anoo qashay iskaga kay rido god meeshuu taagay ah, markaasaa wejigu madoobaanaya ah, yowma taswadu wujuuh ah, yowma tabyadu wujuuh wa taswadu wujuuh wejigiisaa madoobaanaya so uma jeedi waida almawuudatu suilat waidaa su'ilat marka la weydiiyo almawuudatu gab gabadhii la nolol duugay su'ilat marka la weydiiyo biayi dembi dembi kiise dembi waa midkee eh, qutilad midka loo dilay wlmawuudatu mawuudadu hiya bintu waa gabadha tudfanu la aaso xayatan xaalay tahay midii nool xataa tamuta ilaa ay ku dhimato taxta turaabi carada hoosteeda waydaa salimad hadday gabadhu ka nabad gasho min alwa'di duugidda waqtigaas haddaan xataa la aasin aasida noloshu kama roonayn nolol qiimale kuma noole waydaa salimad hadday gabadhu ka nabad gasho min alwa'di duugidda oo wacaashad ay noolaato fa innahaa gabadhu taciishu waxay ku noolaaneen ciishata nolol nolol ciishata almahaanati isku idaafe ciishata almahaana ihaanada nolosheeda nolol oo dul iyo ihaano ay ku noolaaneen falaysa lahaa gabadha uma sugnaan xadun wax nasiib ah min miiraafi qariibihaa qofka qaraabadeeda dhaxalkiisa aabbaheed hadduu dhinto waxa weeyaan dhaxlimi waxaa la leeyahay bilcaan miyaa wax dhaxash gabar miyaa wax dhaxash haytay gabar gaalo dhaqankeeda fiiri dhaqankaas wax ka mid ah soomaalida waa u soo gudb soomaalida waa u soo gudb gabar soomaaliyeed ay ugu tiri aabbahay boqol halad ka badanaa laga dhaxl markaasaan nidhi wardhaxalka wax laga siiy markaasaa la yidhi gabar geel maxaa ugu jira ah, waaba geel ma geel baa gabar la siiya markaasaan ii tihi hal kaliya ha laga siiyo hadda fiiriya waa boqol halaada nabaddoonka inta istaagay yidhi hal haddii laga siiyo dariiq balaayaa nagu furmaya ah, maxayla gabaraba geel dhaxashaa wiirgelaysaba maxaa noo haray anoo ilintu iga socotaa dariiqa la iga diray boqolkii hadde halaad wey hadda ka warrama ma dhaqankaasa dhaqan islaama inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajiun inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun marka waa dhaqan shaydaan jideeyey waa jaahili waxaa la rabaa insha allahu hadda waaba yaryaraaday sidaan rajaynaya in la cirib gooyo in la cirib gooyo gabar dhaxal ma leh subxaan allah subxaan allah fa gabadhu taciishu waxay ku nooleed ciishat ihaano nolosheed falaysa lahaa uma sugnaan xadun wax nasiib ah min miiraafi qariibihaa qofka qaraabadeeda dhaxalkiisa mahmaa meel kasta oo kaurad ay gaarto amwaaluhu maalyaalkiisa si kastuu qani u ahaa aabbaheed hooyadeed walaalkeed midna ma dhaxlaydo wa mahmaa caanad si kastay ugu dhib wa mahmaa shay kasta oo caanad ay ku dhibtooto oo min alfaqri faqri ah walxaajati baahi wax la tixgelinaya lama arko mala lahaa xataa hal riya ha laga siiyo war fakriya haystee hal neef ha la ma ogoleen gaaladu fakri kastoo haysta aabbaheedo qaniya hooyadeedo qaniya dhimane maya dhaxalka waxba laga siima mahmaa shay kastoo caanad ay ku dhibtooto oo min alfakri fakri ah waalxaajati baahi ah liannahum gaaladu yakhusuuna almiiraaf dhaxalka waxay ku gaaryeeli jireen birijaali ragga duuna nisaa'i dumarka ka sokay bal inay wax dhaxasho iska daa ayadaa xoolaha la dhaxla lagu dari jiro hadii nin ka soo istaago le anaa dumaalkeeda le nin kalena agtiisa agteeda kuma arki karo xoolaha la dhaxlaayaa laga dhigi jiro ninka dhinto xoolaha laga dhaxlaa marka la islaamta lagu dara markaasa iyada waxba la weydiinma raggaa inta u fadhiistaana laleeyahaye yaa dhaxal u qaadana yaa dumaala aniga khalaas ayada waxay la wada al ninkaasaa lagu siiyey raac hadduu xoolaa tahay war malihide nin kale haddii lagu arko iyadoo la hadlaynana waaba la dilaaba ama ayada ama asaga caaqira loo dila haddee ninka lagu dilaan anigu aqaani ka warrama inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun ma dhaqankii islaamkanse waa kii gaalada kii tooreyda lagula dhacaana oo la yidhi gabar dumaalahon walaalkay ka dhaxlaad shukaansayd ka warrama Ah, waa dhaqan shaydaan ma talyaaniyaa laga keenay ma ingiriisaa laga keenay ma garanayo meel laga keena anugu laakiin waxaa xaqiiqo ah inuu dhaqan gaalay oon islaamku shaqaku uusan ku lahayn ah, beri uu ka yihi laakiin waxaad moodaa gaaladu si ay gabdhaha uf u duufsadaan oo gabdhuhu gaalada ugu dhega nuglaadaan arrin hordhacayba arrintu ahaydba malaha ah ayagaa ka soor maray waa la bahdilay dhaxalkiia loo diiday waa qasabaa lagu dumaalay khiyaarkiia laga qaaday markii gabdhihii la bedelaan gaaladi socotaatna tii war muslimiinta gaalada muslimiinta gabdhaha dullaysanaye gabdhaha annagaa badbaadayn gabdhihii waxaan diin oqoon marka waxay moodeen diinka islaamku inuu yahay waxa duleey war maye dhaqan shaydaan wey islaamkuna beriyuu ka yahay waxaas islaamkuna inima dullay ee diinkiina barta hala coloominina diinkeed diinta ma aha waxa shartan ka shaqeeyey ee waa dad diinta ka leexday waxa sharta ka shaqeeyey marka diinka cadaawad ha u qaadaninee war diinka barta horta aada ogaatiin meesha laydinka weeraray oo laydinka galay ha sahan iyo ceelalyo ka soo horeyda gaaladay ahayn kuwa saas gabdhaha u dulaysta si gabdhuhu ugu dhega nuglaadaan gaalada afkaartooda soo ma jeedi wuu yidhi shiiku liannahum gaaladu gaaladii carbeedu ka hadlaa yakhusuuna kuwa ku gaar yeelay ahaayeen almiraaa dhaxalka birijaali ragga duuna nisaai dumarka ka sokay bal iskaba daaya inahaa gabadha kaanat waxay aheed tuurau mid laga dhaxlo can zawjiha ninkeedii almeyiti dhintay kama yuurau sida loo dhaxla maalu maalkiisa waxay kala qabeen gaaladii hore wa kaana aljamcu jamca wuxuu ahaa jamc alkaiiru fara badan jamacaasoo minanisaai dumar ah yacishna kuwa ku hoos nool taxta zawjin waaxidin hal nin xayu meel kaanuu gaaladii hore ay ahaayeen laa yataqayaduuna kuwaan isku xidhin bicadadin cadad cadadkoo maxduudin muxadadin la xadeeyey cadadkoo mina zawjaati zawjaad ah gaaladii hore ma qabin ayaga ninka waxaa u bannaan cadad hebel hal ninaa wuxuu iska haysanaa konton gabdhood uu leeya waa xaasaskaygiu leey quutana ah, halkaasay ku noolaa nin kalena s agt agtooda sooma istaagi karo waa xaasaskaygi waa contonu leey xuu marka ka galaa sooma jeedid meeshaasay dul iyo dhibaato iyo dandara ku noolaanaya ah, kii raba boqolu ka dhigana ilaa ayaga malahayn lahayn sharci ay ilaaliyaan oo leh intaas ka badan kuuma banaana malahayn lahayn ah, ma gaalada hadda joogtaa laba guur ma ogola laakiin xay ogol yihiin boqol saaxib ah, cara alaydinku dhaco ah, nin iyo gabar hadday heshiiyaan oo zina ku heshiiyaan waxay leeyiin galmoosho layskaga raalli yahay dembi ma galmoosho layskaga raalliyahay laakiin waxay yidhahdeen ninka xaaskiisoon xoogaa juucjuucsanoon aad u faraxsanayn hadduu u galmoodo waa kufsiga oo kufsigay ka mid tahay qawaarintood kufsigay ka mid islaantaadi oon aad u nashaadsanayn daad damaacido kufsigay ku jirta laakiin waxa weeyaan toban boqol dumara haddii uu waxa weeyaan ay raalli iskaga yihiin galmooshada iskaga raalli yahaa laleeyahay ah. ah. so uma jeedo marka dulligaasay ku noolaayeen wa kaana aljamcu jamac wuxuu ahaa jamac alkaiiru fara badan jamacaasoo min annisaai dumarka ka mid ah yacishna kuwa ku taxta zawji waaxidin hal nin hoostiisa xayfu meel kaanuu gaaladu ay ahaayeen laa yataqayaduuna kuwaan isku xihin bicadadin cadadkoo muxadadin la xadeeyey cadadkoo min azawjaati xaasasa hayra caabbi'iina kuwaan u aaba yeelayn xaale ay yihiin bimaa yanaaluhunna dumarkaas waxa gaaraa min jaraa'i daalika tiradaas darteed dumarkaas tirada badan ee dayacaad badanaa gaaraysa dandaro badanaa gaaraysa muxuu ka warqabaa sowma jeedin dhibaatada ku soo gaarayda uma aaba yeeli jirin hayra caabi'iina kuwaan u aaba yeelayn xaalo ay yihiin bimaa shayga yanaaluhunna dumarkaas soo gaara min jaraa'i daalika badnaashada darteed ku soo gaara oo min almudaayaqaati ciriirin dumarka noloshoodii la ciriiriyey ah walixraajaati dhibabyaal ah wa dulmi gardarra'a ka bilow maanta halkaanaan ku joojinayna wallahu subxaana watacaala aclam sala allahu wasalam wabaaraka calaa nabiyina muxamed insha allahu baab markii la caqriyuu dhammaado gabdho iyo wiilal waxay xor u yihiin su-aalo inay ka soo qoraan laakiin baabkoo dhammaan su-aal lagama keeni karo maxaa yaele waxaa dhici karta su-aasha aad soo wado kitaabka inay ku taalo marka xaan wakti loogu lumina waxay tahay marka baabku dhammaadood aragta baabkaas inuu haray mas'aladii baabkaas ku saabsan oo aad u baahantao daruuri ah warqad ku soo qor imaamkaa loo keenay waxaa la rabaa maanta usbuuca dhexdiisa in imaamka loo keeno imaamkaay soo gaarsiina insha allaahu casharka kale intaan la bilaabina laga jawaaba insha allahu usbuuca dhexdiisa sabdi laga bilaabo ilaa qamiis aa loo keena qamiista haddii la gaaro lama keeni karo